nabigu iyo muslimiintu ay jeclaayeen asaguna ummadda muslimiinta uu jecel yahay bal waxaa soo arooray min xadiidi abi cabsin ibnu jabr al awsi marfuucan jabal uxudin yuxibuna wa nuxibuhu wahwa min jibaali ljanna waa qow aanu jecelnahay asagunana jecel qowyaha jannada lagu abuuri doone la geyn doona ee jannadana waa ka tirsan yahay qowga agtiisa udaalku ka dhacay sawirkuna wuxuu ahaa markay kufaaru quraysh duulaankii badar ku jabeen waay haddee een oo raggoodii maqaawiirtaha iyo indheergaradkooda ay dhammaadeen ilaahayna ka argayso subxaanahu wa tacaala qaybtii dambee laabatay ee jabtay maka ku laabatay <clears throat> ayaa wada hadlay waxayna marka ku heshiiyeen hantidii kunkariti hantiday wadeen ee dagaalkii beder basaabka u ahaa hantida ayada ah in loo gooni yeeloo loo daayo oo waqaf looga dhigo in muslimiinta lagula dagaalamo kunkii riti iyo wixii saaraa oo dhanba abu sufyaan iyo waxay codsadeen eh, awrtaan iyo hantidan difaaceeda rag baa ku dhammaanay toddobaatan ragga toddobaatanna waa loo qafaash saa hadday tahay hantidaani waa in loo gooni yeelo la dagaalanka maxamed iyo saaxiibadii qoreysh waa wada fadhiisatay waa la tashaday go-aan ku gaadhay xoolaha ayaga ah in muslimiinta lagula dagaalamo hadaba saanadii malatari iyo sahaydii waa la helay isla markaa haddana wuxuu bilaaba sufyaan maadaama raggii asaga hawsha ka mudna ay dhammaadeen inuu hawsha ka ugaaseeyo abbaanduulla ka noqdo quraysh buu dhex xulafadeedii buu raadiyey reer bani kinaano ku dhexdhacay niman axaabiish la odhan jiray oo huwan ah huwan ah oo laakiin gacansaar la lahaa qurayshoo carab badan oo isku tagtagtay ah qoysas yaroo carabeed oo isku tagtagay ah oo fara badan qurayshka ka badan yuu ku dhexdhacay nimanuu nabigu sii daayey oo nin abuciza eh, la odhan jiro ku jiro oo ragguu sii daayo weliba shaacir ahaa oo maalinka badanti la qabtay weliba biduuni fiddal iska sii daayay faqiir buu ah waxba laakiin nin afqabeenoo musiibo ah oo gabyu ah ayaa safwaan ibnu umayi anaa xoola ku siinhaya si kastana ku yeelay gabay oo ragga guubaabi carab dhexbood keligii kun nin buu gabay ku keenay kun buu soo dagaalgeliyay labada kunna abuu sufyaan soo abaaburay marka abaalka muslimiinta ay u galeen nin garan waayay buu ah idan dagaalkaasay usoo diyaargaroobeen saddex kun oo nin bay soo dhaqaajiyeen oo diyaargaraysan uxud bay soo dul fadhiistay hawshuubuu sheekhu rabaa marka in eh, uu sheekhu ka hadla alimaam ibnu qayim hawl uusan ku samaynin qaswatu badr oo annagu aanu islahayn aad buu uga hadli doonaa ayuu hadda axud ku samayn doonaa uxud fiqigeeda wuxuu sharxi doonaa mudduu taaraan doona ilaa konton masale wax ku dhow marka la tafsiiliyo ayuu ka hadli doonaa haddii laisku celin labaatan masale ku dhowaanaya oo fiqyaadkeeda yuu ka hadli doonaa amaa bader hadda waxa waa guul bannaankas ka taallo sharxuma baahan laakiin masaladaani tacliiq badan bay u baahan tahay iyo fiqiyaad wuu kala baxay oo fara buu sheegi doonaa sheekhu waxaa laakiin nin walba muslim usoo degdegaysa oo durba aad dareemaysa dagaalkii aan loo diyaargaroobin een lagu talagelin ilaahaybaa muslimintu u gargaaray gaalada ku jirta dagaalkii lagu talagalay ee cudud iyo cadad iyo diyaargarow intuba aan dhammaystirayna waanu ku jabnay marka waxaa isla markaa aaminaysaa wama nasru ila min cindi illaah wallaahu yu-ayidu binasri man yashaa ilaahay baa ciduu doona u gargaara hawshuna kuma xidhna adiga murqadii awooddaadee waxay ku xidhan tahay amar rabbaani ah iyo ilaahay taladiisa maamulkiisa badarow saddex boqol iyo dhowr iyo ahayn oonan ku soo talagelin oo nin muslim oo daalima meesha ka dhici ogaana san jirin xataa suubanaha ku talagelin ilaahay baa xogteenna ka warramay suurat alanfaal ayaa ilaahay noo gargaaray markaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu gallad sheegtay walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla fattaquu llaha lacallakum tashkuruun yowma oo aanan soo diyaargarownay oo madiina qarkeeda ka dhacay oo aduu intaad biyo soo cabto biyuhu afkaada aan ka ingegin dagaalkaad geli karto oo xataa saxaabiga abu burda bnu nayaar oo dagaal ka maqnaa halka farasee la sheegay muslimiintu ku dagaalama maalinka keliya leeyihin dagaalka socda oo haweenka birmadka iman kareen dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada iyada aynu diyaargaroweyna waanu ku jabnay hawshu marka hawl ku xidhan diyaargarowgaada iyo cudadaada iyo awoodaada malatariya ma ahee isticdaad markaad la timaado intaad kali karto haddana inuu laku gargaaro subxaanahu wa tacaala hawshaasi marka darsi aad u dheero cajiibah ayaa ku jira sheekhuna waa ka hadli doonaa raxmat ullahi wuxuu ihi sheekhu walamaa qatala allahu ashraafa qurayshin bibadrin ashraaf jamcu shariif wey ashraaftu <clears throat> walamaa qatala allahu ilaahay markuu dilay ashraafa quraysh quraysh ashraafteedii inteedii magaca lahayd bibadrin uu ku wa usiibuu lagu asiibay oo lagu dhuftay bimusiibatin wa asiibuu iqraniga wa usiibu waa saxaadi wa usiibuu bimusiibatin lam yusaabu bimiliha weliba ay ku dhacdeen musiiba aan weligood soo maray fi taariikh wa ra'aa saa uu ka madax noqday fiihim abu sufyaan bni xarbin lidahaabi akaabirihim abusufyaan bni xarbin baa haddee markaa noqday ra'iiskii iyo odaygii iyo abbaanduulkii wax dhaama ma hayo balaya waa ti reer oday dhigtaa layidhihe wax asagii dhaamu waayey meeshii baa markaa lidahaabi akaabirmin raggoodu waaweynaa tagid ay taganoo leedeen buu asagu meesha u buuxshay wa jaaa waa yimid kamaa dakarnaa oo wajaaa u yimid kamaa dakarnaa saanuu sheegnay ilaa atraafi ilmadiina uu soo gaadhay fii ghaswati sawiiq duulaankii sawiiqu asagii isku dayay bacda e, badri inuu aargoosay nadar soo galay kadibna intuu laba boqol oo faaris soo kaxaystay habeennimo duleedka madiina yimid beeraheedii beer ka mida nin muslima ku dilay iyo xaliifkiisii isagoo martiyo ku dhex dhuuntay reer bani nadiir waynu soo marray oo wajaa u yimid kamaa dakarna asaanu sheegna uu soo galay ilaa atraafi lmadiinati fi qaswati sawiq walam yanal uusan helin ama gaadhin maa fii nafsi naftiisa wixii ku jira uusan bogsanin nin ciil ku seexdoo ku taamhayo wey rag baa laga laayay inna waa laga qabtay xoolo madax furashaa laga qaatay meel baa la saaray weyna nin markaa aar goostay oo bogsaday ma akhada wuxuu godogalay haddaba abu sufyaan hadduu sidaa ahaa yu'allibu inuu caraabinayo guubaabinayo calaa rasuulilah rasuulka ilaahay ku dirhayo gaala kicinayo iyo wa cala almuslimiina muslimiinta hawshaana waxaa aad uga qayb qaata abu ciza nin laodhan jiray camr cabdilaahi alxajabi camr cabdilahi alxajabi abu ciza oo nabigu xataa markuu faqiir ahaayo fidyo waayey nin wax yaqaana ma ahayn oo markaasi wax qorahayo oo wax barahaye ayaa nabigu yidhi iska tag war iska tag islaam ma islaam hayajaanis hallaysii waan soo fikirhayaa waa la sii maka markuu tagayba shaalkibuu dhan kale u xidha waa ninka noogu daraa sidaa darteedba wadaaduhu markay dagaalamayaan waxaa loo baahan yahay in badan inay dadkay sii daynhayaan ka fiirsadaan ninka taariikhdiisa wuxuu maagan yahay qaabkiisa hawsha waa in laga baaraandago wadaadihii dagaalami jira somaaliya in badanoo kamid nimanay sii daayeen ayaa waagi dambe baabi'iyey itixaadku cabdullahi yuusuf bay sii daayeen aakhirna isagaa baabi'iyey wa itixaadkii bari iyo halkaas jiray waagii waad garanaysa itixaadkii gada ka jiri jiray iyo baladxago dhulkaanna nin la ohan jira xaaji yuusuf ba intay waa qabteen bay sii daayeen waaga dambana isagaa baabi'iyey wadaaduhu godadka laga qanya waa inay ka fiirsadaan oo wayujamicu ljumuuca wuxuu gudagalay wayujamic inuu ururiya aljumuuca mxuu ahaay jamaacaad kulamo inuu ururiyo guutooyialjumuc guutooyin buu ururshay fa jamaca wuxuu isku keenay qariiban min alaaa min quraysh saddex kun oo qureysheed wax ku dhow buu isu keenay iyo walxulafaai mxuu ahay isbahaysigoodii iyo wal axaabiish huwankii axaabiishu waa qabaa'il isku tago yar yar ah oo marka makta iskula baxa isla gurmada laakiin waa carab reer qaare iyo qayb reer ricli iyo qoys reer bani kanaana iyo khusaca qolyo ka fallaagooba iyaguna sheegtay waagi dambe reer bani kanaana sheegtay iyo dad noocaasoo badan isku tago axaabiishu loolan jiro hadda ka hor ay markaasi qow maka ku dhawaa oo xogshi la odhan jiray ay xilfi ku gala ayaga baa xabashta loo jeeda maalinkii fatxu maka nimankay soo ururiyeen wey oo yowmulxudaybiya nimankay soo ururiyeen wey qurayshun wal axaabiish maba kala hadhaanba waa niman isku ollag ah oo xulufadan gaale xulufa ma weydo naatiya waarsaa ku haysanaysa meel kastaba had iyo goor waa in gaaladu isgaashaan bursadaan isu tagaan oo ku weeraraan dhaqanay leeyihiin wey wa jaauu weliba waxay la yimaadeen binisaa'ihim dumarkood soo kaxaysteen shan iyo toban dumar ah oo qureysheed oo weliba haween balaayo oo dagaalamo oo buraanburo bay soo kaxaysteen oo hinda bintu cutba radi allahu anha canha ay u weynayd len dib bay ka islaanteen shan iyo toban dumar ah dumarkaasi waxay isku dayeen biyaha inay dhaamiyaan buraanburaan gabyaan ragga caraabiyaan ninkii soo carracaayaan catir mariyaan midda kale waxay kordhinhayaan ninku hadda islaamti ma ka carari karaa xaaskaadi iyo haddaad ubucdaadi aad horay keento ka dhaqaaqaymas waa ku dhima ku dagaalamaysa sidaa darteed amiir min umaraa almuslimin waagii xuruubu saliibiya ay ka socdeen shaam qarnigii ee aad bilowgiisa ilaa qarnigii lixaad dabayaaqadiis nin amiir ah habeenimo intii la galay asagoo gaalo intuu jilciya baabi'eybaa habeennimo intii mid khaaino abbaanduula ay lacag siiyeen gaaladu ba asagoo xeradiisi fadhiya la galay markaasuu ciidankii aad u banneeyey gaaladii dhowr boqoloo kun baa ku faagatay ciidanku habeenimo jiifa ilaa ninkii baa alla heshiiyey amiir muslimiinta ka ah marka uu baxsaday faras buu ku baxsaday isaga shan iyo shan iyo ogaaday in carruurtiisii haweenka ka dhex uu socon waayo famaata kamadan walbahaar buu dhintay inta kale waa baxsaday isagoo walbahaar u dhintay meel fadhiya loogu yimido la dilay ninka ragga inuu ka carar caruurtiisii iyo waa adag tahay waa markuu shahaamalaiyo gobanimo ku jirta wey laakiin hadduu yahay asagu mid hunguri u nool wuu biibahaya sidii tukihi danna kama wixii la qabsanaya wixii la baabi'inaya ulu daalla maaha famaata ka mida ah, armana diliyo turki ah ee qolyahan armaynta shayaadiinta ee dilay isagoo cidla kaliya fadhi in la qadana wuu diiday xataa raggi la socdxumay ma dhaqaaqay seef taxta qaban waayo wadnihi baa isku dhexdhacay bas marka hore wuu cararay oo de naftiibaa waday marka dambu oo fakiray buu ma heble iyo heble iyo carruurtii baad gaala oga soo tagtan ood lafaada baxsatay idan famaata kamadan bimacnaa waa loo dilay salafku intuu dhaqaaqa maxay u soo kaxaysteen lianlaa yafiruu inaysan dumarkooda ka cararin waliyuxaamu inay difaacaan almuxaamaa iyo almudaafac canhunna can innisaa uma aqbala xaafid ibn xusuuday inuu ururiyo dumarkaa xabad xabad u dabagalo soo ugu abtirin u waday ee u wadayba shan iyo toban gaadhsiiyey mid walba qoyskeetaa iyo ninka qabiibuu sheegay juhdubuu ku baxsheegay fatxulbaariga mujaladka toddobaad baabu qaswati uxud ee xaafidku wacdarudhiga hala daraaseeyo kitaabkaas hala akhriysiisuba ragga ka dambeeyana asagunbay ka xantaystaan mxuu ahayey cayni iyo qastalaani isagunbay ka qadqaataan laakiin inta badan ooma tiiriyaan qastalaani maarona maadaama uu shaafici yahay waa wadakar alxaafidu dhaa inta badan oo asagu waa celiyaa inta badan laakiin ninkan asagu xanafiga waana qaataa mana sheego <clears throat> uma aqbala waa soo qaabilay bihim ay biljuyuush naxw lmadiina madiina abu sufyaan soo aaday fa nasla qariiban meel u dhow buu degay min jabali uxud u dhow bimakaanin boos buu degay yuqaalu lahu lagu magacdhabo caynayn la yidhaahdo hadda waxaa loo yaqaanaa jabal rumaati baa hadda la yidhahda magacaasu leh waa waqooyiga haddee waqooyiga madiina uxud markaad joogto markaad joogto madiina uxud shimaalkay kaa tahay soo saa maaha miyaa waa qadahaya markaad madiina joogto uxud ama waqooyi kaa qabanayso himaal shimaalka kaa qabanaysa galbeed mi ahaate yaa kala saara aniga waqooyi bay ugu sawranta ayo jaamcaye madiine markaad joogto uxud xaggee kaa jira waqooyi galbeed markaad noqonayso adugu waa idinkaasa wadalika fii shawaal min asanati athaalita sanadka saddexaad ee shawaal buuna ninka soo duulay soo duulay abu sufyaan wastashaara rasuulullah rasuulka ilaahay baa la tashaday asxaabo asxaabtiisii ayakhruju ilayhi ma u baxahaya amase yamkuu fi lmadiina ilaahay baa amray washaawirhum fi lmri faida cazamta fatawakal cala allah waamrum shura baynahum mima razaqnaahum yunfiquun nabigu marka dhaqan buu lahaa in hawlaha noocaasi ahee nas uusan ka imanina ijtihaadiga uu saxaabadiisii maxaa idinla tahay ashiiru calaya ayuhannaas nabi maxamed waa go-aan keligiisa qaatay oo istifraaday lasoo heli maaya fii qadiya caama ummadda u taalla howlaha yararka xataa isagoo khuseeyu kala tashan jiray saxaabadiisa oo hadda qadiyatu xaadiitul ifku waad garanaysaan inuu xataa usaama la tashaday raggii dada yaraaba wa kaana ra'yuhu nabiga talaisu waxay ahayd go-aanka sugu qabay anlaa <clears throat> yakhruju min almadiina inaysan madiina ka bixin habeenka jumcada habeenkii jumcada ahaa ay galabkeed ka horreeyay ay soo fadhiisteen nimanka gaalada uxud agteeda ayuu isla habeenka nabigu riyooday seebtiisi weyneedee dilfaqaar la odhan jiray oo nabigu bader uu haniimaystay ee uu helay xooga badnayd xakabyay kulahayd dhabarka dambe meesha dhabarka dambe xakabya kulahayd girgire waaweyn bay kulahayd oo lafaha lagu jabiyo geedaha lagu jabiyo oo dhankanna waa seefku goynaysa seef culus bay ahayd oo nabigu intuu cudiyey ay fiidda hore duurshayba ku riyood markuu saa u qabto cudiba intaasaa go'day wuxuu kaloo arkay lo' badanoo la gowracayo lo intii la soo kaxiyey la gowracay buu arkay haddana wuxuu arkay riyada dhexdeedii asagoo gacanta geliyay fii dircin xasiina ama fiaad garanaysaa cambuurbireed adag nabigu gacanta intuu geliyay gacantiisa la mari waayey oo loo dhici waayey buu arkay markaasuu nabiga saxaabada aroorta u sheegay colkiina waa fadhiya markaasu nabi allo maxaad ku awishay waxaan ku awilay oon ku fasiray buui lo-da la gowracahayo waxaan u arkay buui inuu yahay baqarun wa amaa albaqr اlmanxuura aw almunaxara fahiya baqrun fi asxaabi baqriguna waa shaqu lbutuun waa xaloosha lagaa jeexo waa qaababka loo awooda riyada ka mid tahay ereyga laguu sheegay yaad tasaariid kelimadaad baadhaysa masdarkeeda ismka alficali ismka mafcuuliya howlaha sifad mushabaha ka timaadaad fiirinaysaa marka wax u dhow ilaa nabigu wuxuu arkay lo la gowracayo baqar waxaa ugu dhow lafdigan baqrun oo markaa ah ashaqu lbutuun in lagu dooxo lagu warjeefo lodan la gowracayo wallahu khayr ilaahay baana khayr badane waxaan u malayn buui saxaabada inay dhammaan doontainbadanami seebtanaan cudiyey ee fiideeda ay godayna ragga ila dhashay ee ahalkayga a ah, nin weyn ka ah bixi doona bu garab baa iga dhici doona ilan seebtiisiibuu ah xamsa ku tagay haddee raggii qaraabada ah ragga ka midka caanka raggaasa ku taga ama dirca alxasiina camburbereedka adagee la mari wa waa madiina w ee saxaabay madiina aan ku dhex dagaalana hawshaasi joojiya xanabi allow saxaabadii dagaalka horey ka maqnayd baa la dhaqaajin waaye xanabi allow waxay yidhaahdeen weligaano annagoo fi ljaahiliya lam yudkhal calayna fi jaahiliyatin fakayfa yudkhalu calayna fi lislaam bay yidhahdeen madiina gudaheeda weligaana anagoo gaalaadna loogu soo gelin bannaankan ku dagaalami jiray annagoo islaamnoo aciza see gaal soo duulay madiina dhexdiisa nagula dagaalamayna nabi allowna bixi saxaabadii badankeed baa nabiga cadaadiyey masale waa masale ijtihaadiya oo ra'yi markaa ka furay nabi marka go'aankiiba saa ku qaatay wa kaana ra'yuu nabigu taladiisu waxayd anlaa yakhrujuu inaysan ka bixin min almadiinati madiina wa an yataxasanuu inay ku dhufays qaataan biha bilmadiina fain dakhaluuha gaaladu hadday soo galaan qaatalahum lmuslimuun muslimiintaa kula dagaalamaya calaa afwaahi alaziqati wadooyinka afkooda aiqadu waa wadooyinka waa jamcu ziqigi waa luuqa xaafadaha dhexmara ilan idan waddada lagula dhex dagaalami oo seebta ka bilaaban dumarka iyo duqayda kici waaye iyo dhallinyaraduna dhagaxay kor kasoo tuurahayaan madaxay ka bushaaqahaya ile magaalo haddaad lagula dagaalamo oo ninkii raggaana kugula dagaalamo shacabkana ay ku dhagax tuuraan oy ku dhammaata marka nabigu wuxuu hi haweenkii duqaydaana way dhagax tuurahayaan e, intayna ragga ana wadooyinka nimankuda xarbulcisaabaat xarbulmudun aynu gaal lehayna saarina nimanku way naga badan yihiin wnisaau dumarkuna min fowqi lbuyuut dumarkuna guryaha dushooda kasoo dhayjibaala laguu soo day madaxa kugu dhufta wawaafaqahu calaa hada ray rayiga asaga nabi waxaa ku waafaqay cabdulahi bni ubay jamaaca min asxaaban badnayn ayaa ku waafaqday wixii khullaskaa munaafiqiintao dhanna way doorteen rayiga asaga jamiic munaafiqiin rayigaasay qaateen ayagu inaan la bixin ilaa iyagu dagaal ma rabaan mogtahay dagaalkay ka cabsan hayaan cabdulahi bn ibnu saluul iyo munaafiqiintii badankeed iyo saxaabada waaweyn saadiqiina intaasa ku taliya saxaabadii dhallinyarada badankood iyo raggii aambada ka qaybgalin oo dhanba waana sida loo badnaayo waxay dhaheen baa low nasar wa kaana wuxuu hi wuxuu ahaa huwa ra'y huwa ra'ya talada saxanna saasay ahayd hadii la fiiriyo alqaacida alxarbiya la fiiriyo ama ususka dagaalka la eego ciidan kaa badan oo soo diyaargaroobay ku soo dul fadhiistay magaalada lagula dagaalama haddaad jebiso hadda waxaa weeye waa sidii la rabe hadda waa gargowrici ninna baxsan maayo hadduu ku jabiyo oo kugu dilana magala wax ka ma jira laba goraba kii soo gala magaalada weeye laakiin adugu magaalada ku dagaalanto waa libaax xeraysi ku dhex jiraa tahay fooda yaxaas biyo ku jiraata markaad ku jirto magaaladaada yaxaasku bannaanka ma dagaalami karto warba ma hayo danyarka ka farxanlo dhurwaaga ka farxanlo maantao dhan marka inuu gacanta saynta wareejiya mayo u dhammaatay laakiin markuu biyaha ku jiro xataa maroodi ba la tagahaya xataa maroodi meel buusanku biyaha ku jiro marka yaxaas biyo ku jira hata markaasoo kale waad xoog badnaanaysa midda kale taageerayaal iyo mashxarad iyo mxuu ahaaye gubaabe iyo gabay iyo biyaho taagan iyo dhagax la tuuro iyo nin sabood iyo hays taageeryaal baa tahay calaamanayaal badan baa ku taagan laakiin bannaanka cidada ah waxaa weeye gara badan ma haysatid aan allah subxana wa tacaala ka ahay fabaadara jamaacatu koox baa degdegtay min fudalaai saxaaba kamida aru saxaaba wey sida saxiixa ah sheekh jamaca uu yihi lakin waa akaru saxaaba kamaa fii kutub sira walmaqaazi xataa xafidkan uu taxqiijinayo baariga waa akaru saxaaba raygaa qabay fabaadara jamaacatun koox baa dadegtay oo min fudalaai saxaaba saxaabada raggooda fadliga badnaa kamida oo miman duul kamida faatahu lkhuruuji yowma badrin ragga ay dhaaftay in badar ka qayb galaan raggii ahaabaa waxay u degdegeen inay hawshaasi ka hadlaan wa ashaaruu calayhi nabiga waxay kula taliyeen bilkhuruuji in la baxo wa alaxuu calayhi fii dalika arrinkana waa ku adkeeye axmed baa weliba soo saara doodoodii axmed bin xambal min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi wadaarimi bisanadin saxiix wallaahi ya rasuul maa dukhila calayna fi ljaahiliya fakayfa yudkhilu calayna fi lislaam doodoodii bay ka mid ah. nabi maxamedow waa ihaanay dheheen inaan ku dhex dagaalna carruurta dhexdeeda annagoo jaahiliye ah oo kafaro oo mushrikiin oo ansaariin oo ree awsir ree khadraja iyaan carab oo dhan ku samayna bannaanka iyo duleedka rag bannaankaanu isdhiganaynaa nabi allow guryaha dhexdooda naga saar yaan loo arkin inaanu nahay ducafo iyo masaakiin cabsanayeen ragga inoo geey jaabir baa soo saaray ayaa la wariyay xadiidka min xadiidi eh, axmed baana soo saaray waddarimi fi musnadihima bisanadin saxiix bal saxaw alxaafid min xadiid fath albari xadiidka sanadkiisa saasay yidhahan wa ashaara cabdullaahi ibnu ubay wuxuu tilmaamay bilmuqaami fi lmadiina madiina in lagu nagaado asagoo tilmaamay waynu ka hadli doonaa sababka asagoo ku kallifay insha allahu tacala sacuuriyaa la bixi wa taabacuu calaa dalika bacdu saxaaba ibnu ubay ra-iisu lmunaafiqiin waxaa ku taageeray inaan la bixin saxaabada qaybo ka mida faalaxa ulaaika kooxdaasi waxay nabiga ku adkeeyeen ku celcesheen calaa rasuulilaahi yani waa kooxi doonay in la baxo fa nabigu waa hingaday wa dakhala bayto gurigiisii buu galay wa labisa wuxuu soo xadhay la'matahu labiskii dareeskii dagaalka la'madu waa aalatulxarbi oo dhan hubkaadaad soo qaadato la'ma waa aalatulxarb seeftaadii warankaadii gaashaankaadii ayb iyo dirac bereedkaadiiba wa kharaja calayhim saxaabadiiba ku soo baxay oo fadhidu taga ka sugaya go ka sugahay waqad intanaa asagoo uu laabtay markay ogaadeen nabiga inay cadaday uu nabigu kacay bay saxaabadii badankood waxay nabi maxamed waynu qasabna waan cadadina maynu ka dayno nabigu siduu jecel maynu u dayno ayagoo badankood ku qancay in nabiga loo daya hawsha la cadaadinin ayuu nabigu asagoo labisanba kusoo baxay ila nabigu la tashaday shuuradiibuu fiiriyey badankood waxay dheheen ha la baxo ina waa in go badanka la raacaa sidaa darteed bay culum waxay leeyihiin la soo heli maayo nabi maxamed oo saxaabadu meelay u badatay khilaafay ilaa fii mas'ala nasiya laa yuujad bay leeyihin nebi maxamedoo intii uu saxaaba la tashaday tala uu weydiiye diineed ama mid adduunyo masale aan mansuuso ahayn oo nas cad aan lahayn nabigu intuu saxaabada kala tashado meeshay kulligood maraa ama badankood maraa nabigu kama leexan jiray hal xaaditaa la soo guuriyey oo qisatu alxudaybiya qisat alxudaybiya masalada khusaysay raddu almuslim almuhaajir ila alkufaari ra'yu saxaaba muxuu badnaa inaan la celinin cumar wuxuu yidhi nabi maxamed maalinkaa wuxuu kula heshiiyey quraysh ra'yi iyo talo haddii nin amiiru nabigu ii dhiiba uu ku talaan ka yeelinbu nin amiiru aniga i xukumo oo mujaahid ah hadduu yeerama yeelan lakiin nabi maxamed meelaan wablahu waaa ka hadlay wabacdahu waxaa ka hadlay eh, nin asagoo mucaasirkiisa abu jacfar annaxaas fii suurat lmumtaxin asagoo waa ka hadla ibn xasm baa asagoo aad u faafahayey labada nin ee shaaficiyada culculus waagi hore maanan helin ayagaabal ibn xasm hawsha ugu horreey nimankan waxay leeyihiin masalada masala mansuuso bannaanka taallow inay waxyi ahay innii rasuulu llaahi walastu acsiih wahuwa naasiru meesha kama socoto wey ijtihaad cumarow hawshan hawl ijtihaad ma ilaahay ma caasina waa maxay waa muttabic baan ahay idan halkaa qadiyo hadda way ka baxday waa khaarij maca nizac leanna waa qadiya waa maxay mansuusa mansuus xaafidkuna wuxuu leeyahay marka run la sheego hawsha loo kala baxo qadiyatu waxyi way qadiyatu ظاهر النصوص حيث المنت أنها قضية وحي واتبع على ذلك العين والقسطلاني كل من تكلم بعدهم يكون عن حافظه idan ibnuqayim iyo ibnu taymiya iyagu inta badan waxay maraan in ra'yi waraa ijtihaadaha bay tilmaamaan laakiin raggaa hore salafkaasi ay u badnaayeen baa xoog badan gabagod waa maxay nabigu markuu arkay in saxaabadu meeshu u badan yihiin go buu qaatay in la baxa ah wa qaaluu waxay is yidhahdeen waqad intana nabigu wuxuu soo baxay wa kharaja rasuululahi calayhim cala saxaaba waqad intana asagoo isbedelay oo saxaabadii doonay in la baxo go-aankoodii u isbedelay oo dabcay ile waa ku mamanaaye waa ku dhegala in la baxo intilaagu waa alinictaafka wey wuxuu qalloocdo ama islaabo hadda waxaa looga jeedaa go adkaayi lahaayeen xoogo waa dabca markay rasuulka arkay inuu go qaatay oo hawshii ay ku qasbahayeen riixayeen nabiguna ku qalbisan yahay in la joogo bay xoogo ka xumaadeen wa qaaluu waxay dhaheen akrahnaa rasuul allah nabiga ilahi baynu ku dirqinay cala alkhuruuji bixitaan fa qaaluu yaa rasuul rasuulka ilahi waxay dhaheen marka in axbabta haddaad jeclaato an tamkuta fi lmadiinati fafcal an tamkuta fi lmadiina inaad iska joogto oo ku dhex dagaalanto haddaad ku dhex dagaalan faqaala rasuullah nabigu wuxuu ihi maa yanbaqii tawa iga halowdaa leh wa shaawirhum fi lmri waa la soo dhaaf waxay maraysaa faidaa cazamta salafku wuxuu badan faidaa cazamta bacda almashhuura jumhuuru salaf saalix aayadda saasa ku fasiraan ma aha iska dow sababta fa idaa cazamta bacda almashhuura oo ra'yi natiijat shuura aad qaadato ka noqod ma laha marka iyada ahayd ayib nabigu wuxuu uhi maa yanbaqii ma haboono linabiyin nabi uma haboono idaa labisa la'matahu hadduu hubkiisa qaato an yadaca hubka inuu dhigo iyo dirayska xataa yaxkum allaahu baynahu bayna caduwi ilaa min xadiidi jaabir bay qisadan ku timaadaa xadiidka qaybta dambe iyo faahfaahinta hadda soo mari dheerayd baa min xadiidi jaabir cinda axmed walxaakim wasaxahu alxaakim wadahabi walxaafid ibn xajar waana misdaaqun liqowlihi tacala faidaa cazamta fatawakal cala allah bay isku fadhidaa talaan idin weydiinay waa idinla tashanay waanu aragnay inaad u badantihin la baxo saasaanu yeelaynaa ilahayna amray wey waanu baxaynaa laakiin anoo soo labistay hawshaasi waa laga diiday nabi maxamedna waa kii adeen hubka dhigay oo dabcinu nabigu nasto asagoo aan weli ka farxan reer bani qurayl hore u socon nabi maxamed faharaja rasuululahi baa baxay fii alfin min asaxaaba daahiran weyhade munaafiqiin saddex boqola la socota ciidan aan yarayn oon laga warqabin oo munaafiqiin abshow ah lagu dhex jiraba beder iyo waayii hore lasma kullaynin guul baa socotay markay guul jirto iyo galladu way tol iyo ciidan badan tahay laakiin markay guul guuldaro timaado somaali waxay yidhaahdaan tiraahdaa guuldari waa gablan guuldaro waa gablan marka la jabo jabidda anaa ka dambeeyey iyo anaa sababka ahaa iyo saasay iga noqotay nin qaran arki maysi nin walba wuxuu leeyahay maya hebel baa xumaanta sameeyey nin walbuu ka bari noqo iska tuuri inuu iska tuuru rabaa marka xikmooyinka muslimiintu hasiimadan ugu dhacday markay culimmadu sharxayaan baynu gaari doonnaaye faharaja fiihim rasullahi baa baxay fii alfi min asaxaaba galabkii jamcada ayuu nabigu baxay markuu jumcadii tukaday casar gaaban buu nabigu baxay ka baxay magaalada wastacmala wuxuu madiina kaga tagay ibna uma maktuumin cala asalaati biman baqiya fi lmadiina maktuum buu dadka sii tuji muslimiinta aan bixi karin waayeelada iyo dhalinyarada iyo sii tujaadow iyo dadka indholayaasha wa kaana rasuulu llah rasuulka ilahi wuxuu ahaa ra'aa ru'yan riyo mid arkay wahwa bilmadiina habeenkii jumcada ahayd buu nabigu arkay iyo maalinkeeda dambe u bixi doono ra'aa wuxuu arkay ana fii sayfihi ulmatan seebtiiso marka fongor ay ku dhacdo ulmadu waa qarka in shay ka jabo weelka iyo bakeeriga wixii inuu qarka ka jabaa oo fongor yeesho iyo karin ayaa layaha ulmadu marka fiidibaa markuu nabigu wa ra'a wuxuu arkay baqaran tudbaxu loo la gowracayana waa arkay fi ru'ya wa annahu adkhala yadahu fii dircin xasiina wuxuu koo nabiga ku riyooday adkhala yadahu gacantiisa inuu gashay fii dircin camburbireed xasiinatin ay maniicatin mancinaysa ruuxuu difaacayso adag fata'awala hulmata fangortiiyo dilaacii fii sayfihi ku dhacahayay ama fii sayfihi ku taalay birajulin yusaabu min ahli beyti nin ahlu beytka oo qaraabada ka oo e, xigtada rasuulka ah oo markaa la asiibi doono la dili doono wa ta'awal albaqar loodan wuxuu ku fasiray e, cabara wey binafarin min asxaabi yuqtaluun riwaaya cinda ibn isxaaq wa ra'aytu baqaran wallaahi khayra wallaahi khayra ra'aytu baqaran tudbax awaaan arkay buui nabig sal slm lo baan arkay wallaahi khayran khayran waa mafcuulkii ra'aytu sidaana fiican weeye bimacnaa intii muslimiintu qaabka u dhammaan lahaayeen in shahaada ay ku dhammadaan baaba khayr awey ah marka riwaadaasaa fiicanoo awdacu macnan wa awfaqu fiqhan buu asagu yidhahdaa xaafidku si kastaba noqote waxaa weeye watawala dirca bilmadiina camburbireedka adkaanana wuxuu ku eh, awishay madiina inay tahay xadiidii jaabir qidca ku timaadoo dheer weeye maxadiid anas baa lagu wariyaa maxadiidii jaabir maxadiid abi musa alashcari qiso suganoo eh, qiimo badan wey fakharaja yowma aljumca ay masaa yowma aljumca weye falamaa saara bishawti meesha shawday markuu marayo waa meel hadda iskuul baa ka dhisan dugsi dhaxaa ka dhisan oo la muxuu ahay imaam cali lagu magac daray malcab weyn oo kubadda lagu ciyaaro qolyahan iskuulka ku ciyaaraan baa ku yaalla masjid la yidhahda masjid raaya baa u dhow oo hadda magacaa lahaan jiray marka hadda waa magaalada bartankeeda meeshu uxud baa hadda magaaladu gaadha waa aragteen soo ma wax yar baa ka xiga hadda inay dhaaftan baan umay markii ugu dambaysa <clears throat> ya anigu hara ugu dambaysay waxaan umay dhaaftay elata marka waa magaalada bartankeeda hadda meesha iyada waxaa ku yaalla meel eh, hadda ashawdka meesha la yihahdo qasri la yihahdo qasru shumuuc lilafraax qasru shumuuc lilafraax baa ku yaala oo weyn qasri baa ka dhisan ashawb meesha la leehay beer bay marka hore ahayd beerihii madiina ku yaala badankeed falamaa saara bishawti markuu nabigu gaaray bayna almadiinati wa uxud madiina iyo uxud meel u dhaxaysa ah inkhazala waxaa soo noqday wey inkhazala khudlaan waxaa sameeyey waxaa siibtay inkhizaalku waa kalambaxa asalkiisu in gacantu ay kala baxdo matalan ku kala siibato oo hilibgo oo kale ayaa asal loo isticmaala muslimiinta is laxmiga halka hilib ah ayaa kala go-ay wey munaafiqiin baa dhibkeen cabdullahi ibn ubay ibnu saluul baa ayaa la soo noqday binaxwi tulit alcaskar ciidanka kunka ahaa saddex meelood darool buu la soo laabtay saddex boqoloo ninoo munaafiqiin la soo dhaqaan dee saddex toddoba boqol baa soo haray ciidan wada socday oon eh, ganta fururmay dhib badan buu keena macnawiyaadka dhan baa dhimanaya wa qaala wuxuu ku cudurdaartoo yidhi markuu sii noqonhayo waa inuu cudurdaar qiil waa in la helo ninka mujrimkaa daaquudka munaafiqu ninka xumaanta samaynaya waa inuu cudurdaar qiil ummadda lagu qanciyo waa inuu keenaa laga durayo fircoonu daaquudaabaa ka maarmi waaye markuu raba nabi muuse inuu dilo ama ku xadgudbo daruunii aqtul muusa yaaba ku haystaba asaga adduunka dadka baabi'iyey wajacala ahlaha shiican yatrifu aa'ifata minhum yudabixu abnahum yastaxyi nisaahu minhu kana min almufsidiin asagaa adduunka baabiya cidna uma baahan laakiin wuxuu rabaa wuxuu shacabka racyadda lagu qanciyo daruunii aqtul muusa iban leexdaba ii kaadsi ninkanaan meel saari maxaa jira walyadcu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad shacabku in wax laga dhaadhiciyo waa in howl ummadda loo sheego idaacadaha miidiya wax lageeya loo baahan yahay maraykan markuuna baabiye nagu soo weeraray wuxuu leeyahay waxaan qabanaynaa argixisada nabaddiidka adduunka dhibaysa islaamka faashistiga ah waxaas nimanka mayalka adag waa in mashruuc la keeno taallo waa in la qotomiyo ummaddu ay ku qanacdo caamada iyo masaakiinta iyo munaafiqiinta iyo dabaalintao dhan akhriyan hmusaas ha halalaayo bakhtiga ha la qabto waa in lidintaaga boodh boodhkaas waa in la helo munaafiqan muxuu yidhi marka boor buu uu taago wuxuu yidhi tukhaalifnii anaa talada igu khilaafa muxamadu wa tasmacu min hayri somah anoo abwaan ah oo oday ah, oo rugcaddaa ah, oo meesha kaaga soo horreeyo kaa aqaan baa talada iga diida aynu madiina ku nagaano inan ka bixin oon ku dhex dagaalano gasaad weligeeda warkood raacday cabdulaahi bni camr ibni xaraam oo jaabir aabbihi hadda isku qoysna ahaayee ile waa ayaa ka daba tagay fatabicahu waxaa raacay cabdulahi bn camr xaraam waalidu jaabir cabdilahi alansaari yuwabihum asagoo canaananaya wayaxuduhum ku boorinaya cala rujuuc inay soo laabtaan wuxuu yidhi bal nimanku waa tolayaan laga samr uu ka daba tagay kasoo daba orda waxaa idinku dhacay warma xilli layska tagaa xilligan oo kale gaalaayna dul fadhida cadow baa soo duulay bal inagu gala aanu ka xisaabtanne war gala war ummaddan jabinina way diideen wayaquul wuxuuna ku lahaa tacaalow qaatiluu fii sawirkaalaya jidka ilaah ku dagaalama aw idfacuu ama huunka badiya madowga ay kairuu sawaada almuslimiin dafcigu hunaa cinda ahli lcilmi ilaaqan waa maxay qaatiluu fisla wa almuxaaraba binafsi marna waa waxbana dhex taagnaada oo iska dhex orda dadka meelaha wareegaysta ciidankeedana iska noqda inaad muslimiinta halgamaya aad tiradooda badiso haddaad kun nin hadday rog noqdeen ralisalan ma saddex boqoloo nin meelay taagan yihiin la hawaysan maayo aw idfacuu ay kauruu sawaada almuslimiin wain lam tuqaatiluu qaaluu waxay dhaheen low naclama haddaan ogaan lahayn annakum tuqaatiluuna inaad dagaalamaysaan lam narjic maanan laabanin waa boor labaad fa rajaca canhum cabdulaahi waa ka laaftay nicamna xaraam wuuna shiiday maalinkaas wasabahum waana caayay intuu caayay buu ihi ilaahay baa idinka deeqahaya dullina walyaclam aladiina naafaquu waqiila lahum tacaaluu waqaatiluu fii sabiil aw idfacuu qaaluu low naclamu alqitaala latabacnaakum hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan yaquuluuna biafwaahim maa laysa fii quluubihim wallahu aclamu bima yaktumuun ilahay baa ka warramay cabdiraman bn cawf baa la yidhi bal ka waran taabici wuxuu ku yidhi iiga warran qisatukum wa xadiiukum yowma uxudin cabaar buufur wuxuu ii yowma uxud hawshani miyaad weydiisahaa howlaha ma jaca la weydiiye laakiin haddaad idayn weyday buu ii waxaad akhridaa min suuratu ali cimraan aayadda boqoliyoabaatanaad ilaa boqoltoddobaatansagaal ri ilahay baa naga hadlay lixdan aayadood baa lagaga warramay qisata uxud hawl saalan maaha aali cimraan keligeed waa situuna aaya waid qadowta min ahlika tubawi lmumin laga bilaabo ilaa aayadda maa kaana allahu liyadalmi calaa maa antum caleyh xataa yamiiza alkhabiia min aayib walaakin ma kaana allahu liducaa ayb walakin ilaa yjtabi min rasul man yasha aayaddaas waa aayadda boqoltoddobaatan baan filaya marka laga bilaabo boqol labaataniyo kow ilaa boqol toddobaatan iyo sagaal situun ayaa lagaga warramay waa aalicimraan keliya meelo kalena qur-aanka waa lagu meelaha kale lagu tataabto waa badantahay qur-aanka axud hawsheeda laakiin lixdankan aayadood ayadaa faahfaahaysa marka suuradda akhri marka faraan iga qad cabdullaahi ibn mascuud wakiil xadiidka saxiixa ilaa rabbi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira uma sarafakum ilaa soo degtay ma filayn nin buu saxaabada nabi ku jiro axad yuriidu dunya dad mukhlisiina oo wada saadiqiina ah, oo wada jannaboob ah baan ismoodaynin laakiin inay nagu jiraan niman danaystayaala ah oo munaafiqiina ah. ilaahay hortii intuu sheegay maana danaysananb waa lagu kala baxaa xaafidku isagu wuxuu yidhahdaa xikmada u weyaanaan boobin astaboba la yidhahdaa xikmada u weyn waxay ahayd in la kala saaro dadkan munaafiqiina iyo muwaxidiin iyo mukhlisiin waa la suwan yahay muslimiin kulligood hasla booda in la kala baxo waa muhiim waxaa lagu kala baxa laakiin dhibaatooyinka asshadaa'id waalmasaa'ib baa la kala baxahaya xadiidkan marka qaybtan ku saabsan nimanka dhaqaaqooda iyo cabdulahi bn camni xaraam oo ka daba tegay waxaa soo sa ibnu hishaam fii siiratihi bisanadin xasan mursalin majaladka labaad lixdan iyo afar waxaana ku yimid xadiidkii zayd ibnu thaabit fi saxiixayn fi saxiixayn ilaahayna wuxuu kaga waran fii suurati nisa waa meelaha goosgooskii qur-aanku uu suuratuuxid kaga hadlay intan tooska a ah mooye famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum bimaa kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah aayadaasaa lagaga warramay zayd ibnu saabit aayadan wuxuu markii uxud loo baxay ayaa dad baa soo laabtay dhowr boqol ah muslimiinta baa isku khilaafay nima waxay dhaheen marka munaafiqiinta anagoo gaala is hortaaganna garabug liila khudlaanka nagu sameeyey ee na gantafaruuray aanu layno gaalo weeye niman waxay maye waa muslimiin si kale unbaa wax ka noqdeen iyaan la layn ma bannaano ilahay baa ka warramay alimaam ibnu xajar iyo mufasiriinta badankood iyo ninkii fanigan qur uh, ku takhasusay uh, shanqiida waxay leeyihiin ilahay wuxuu u xukumay aljamaaca alqaa'ila wa taa'ifa alqaa'ila biqatlihim iyo nimanka in la laayo oo la baabi'iyo ilahay u xukumay aturiiduuna an tahdubala waa canaan ma waxaad doonaysaan inaad hanuunisaan ood iimaan qalbigooda gelisaan dad ilaahayba uu doonay inay dhumaan waa nimanka halla ayaa layi marka in la jaro bay ku fiiceen laakiin waa badbaade wa sa'alahu min alansaar qolyo ansaareed baa nabiga waxay weydiisteen an yastaciinuu bixulafaaihim hawshii la waa xumaatay ciidankii baa dul fadhiya saddex boqolla waaba naga noqdeen toddoba boqol baa soo hadhay ragguna waa saddex kun hor fadhiya soo diyaargaroobay laba boqoloo fardoolaya wata meesha annagu hal faris uusan ugu jirin dagaalka uxud eed arkaysaan hal faros maysu inta kama dhex muslimiin inta u badan waxaa la sheegay saddex faras saxaabi usayram la jiray ama asram faras uu watay iyo faras nabigu uu watay iyo faras abubuda bin nayaar uu watay saddexdaa faras baa la sheegaa wasawaabna hal faras oo dagaalamay ma jiro abuburdana faras ma wadanin usayribna faras ma wadanin nabi maxamed baa faras watay faraskaana faras sakaraaq oo nabigu u gaada ka dhigto bahal dagaalama ma ahay xaafid xajar wuxuu rajaxaaba lam yushaarik fii ghaswati uxud farasun waxid min almuslimiin inuuna xoog badaya laga yaabaa laakiin marka loo buradaayo oo lasku urursho saddex faras baa la sheegay faraska u soo horreeyeyna waa kii abuburde ibnu nayaar ee yimi dagaalkoo socda ee isku day inuu halkaasaa mushaarakeey wixii kale gaadi baa loo watay labada kale ibnu qayim asagoo konton faraska u dhawaana waham biitifaaq alxufaad khata wey uu xaafidku imaamku ku khaldamay wasalahu qowmumarka waxaa loo baahaya gargaarsi waxanami allow nimanka yuhuudda xulafada ah ee reer banu nadiiri reer banu quraydaa maana iska caanaysanno hawshu maanta kaalma u xilli aan maanta gaalo oga baahi iyo xulufo oga baahi badannahay ma jira noo aan kaalmaysanno fa abaa nabigu waa diiday innii laa astaciinu bimushrikin beder waa laga tabardaraabu nabigu diiday wuxuu nabigu waa gaalo marka inaan la kaalmaysanaynin oo aan muslimiin loo kaalmaysanaynin iyo gaala midnaba ayaa bannaan ku cad gaal haddii muslim loo kaalmaysto oo muslim aad ku baabi'iso ayaduu sida raajaxa waa kufri iyo ridda kufri iyo ridda iyo khuruuj min almilla weeye waa haddii gaalku markaasi kaa xoog badan yahay gaal asagu kaa xoog badan oo mashruucaiyo asaga ajadiisa wata haddaad adu dhex boodooda muslimiin ku baabi'iso inaad adigu gaaloobayso waa ijmaac ijmaacaasna lama khilaafi karo waa hadduu asagu hawsha wata ijmaaca maxfuud weeye nimanka khilaafka ka eh, soo arooriya ee xanaafiya muxuu ahaay shaaficiya mutaahiriinta iyo maalikiya wax ka soo gurguusha maxau nisaacaysantaamiba ida kaanat alhalabatu walquwatu lilmushrikiin ninka gaala noocaasoo isaga ka awood intuu soo kaxay muslimiin ku baabi'iya ma kaalmaystay mise ayagaa kaalmaystay marka adugu aad awood badan tahay eed gaalo boqol ama laba boqoloo soo kaxaysato oo haddaad doonto aad fiijin karto oo haddaad doonto aad dayn karto ha laga niqaasho alla iskhilaaf laakiin gaal asagu mashruucii watoo kaa awood badan sida gaalada axmed madow u wata iyo kuwa shariifka u wata iyo kuwa inay ilay ku shaqaysta iyo kuwii soomaalida maanta isku baabisa gaaladoodu ma gaala hawsha idu wadatoo kaa awood badan baa mise gaal u taliso so in laisweydii ma fiicno gaalka noocaasa ninkii ummad ku baabiyo inuu murtada waa ijmac wey waxa laysku hayo waa marka aad gaala soo kaxaysto muslimiinna ku baabi'iso aduguna aad ka awood badan tahay alsaytaratu waalhalabatu ay adiga ayadu aad leedahay markaas waa bannaan iyo ma bannaano iyo waa kufri biitlaaq oo maaliki laga soo guri ay muran ka taagan yahay waxyaaba in laysku qasamo wanaagsano asalna waa inaan gaal gaal loo kaalmaysanin sida raajixa xadiista caankaa ah, innii la astaciinu bimushrikin nakira fii siyaaqihi annafyi baa ku jirta xadiidkaas waxa khasisay ma jiro asaxay laa mursal walaa mawsuul kulli waa dicaafi iyo abaatil wey iyo riyaac waxa la soo gooliyo maraasilu zuhra oo macno lahayn iyo siyar waxay sheegeen oo san lahayn wey axaadiidta saxiixee muslim ku timid xadiid lamida la soo heliy khilaafayna ah, waa iska ijtihaado meel cidoo fadhiistan mooyaan la ictibaarin maayo <clears throat> wadaadaha axnaafta iyo iyo ayaga laga soo guurshaa iyo shaaficiyada qaybo kamida ah, iyo bacdulmaalikiya waxay qabaan gaalku idaa kaana xasna ra'yi fi lmuslimiin hadduu nin muslimiinta daacada uu yahay xagganna inagu aynu ka awood badannahay oo xataa hadhow hadduu la safta gaalada aynu sahaynay oo u galaba aan isku dari karo isla baabi'in karro oo nin noocaas waa la kaalmaysan karaa lafamarooda waa laisku jebiya gaalka gaal baa lagu jebin karaa niman sidaa yidhi baa jira nimanka ugu liitay aad ah wax lagu sugay axnaafta kamida mida raggooda hore mutaqadimiinta ee khilaafka caaliga ah ku fiican abubakr aljasaas kitaabkiisa mufarataxaa wuxuu leeyahay asxaabtayadu markay ogol yihiin in gaal gaal lagu jebiyo loo kaalmaysto waxaa weeye markaad adigu ka xoog badan tahay hawsha meesha ka dhalaatana ay maslaxad jihaad tahay wuxuu markaadaad ka xoog badan tahay gaaladii waxa loo adeegana ay tahay jihaad iyo qitaal fii sabiili illaah xilligaan baa la kaashan karaa lianna wuxoo dhan waxay ku biirshuban buu ilaahay diinta inay kor noqoto gaalana ay jabto laakiin ma aha buu suura aantaa ahayn ma qabaan ragga iyagu beenya laga soo guurin ha laga akhriya kitaabu sir almaqaazi sharxi mukhtasar ataxaawi oo uu leeyahay abubakr jasaan jaladka afraad safxada boqol iyo toddoba ninkaan meelaha laga soo qaato waxaa soo qaatay laga soo sheegto almuhim wasalaka wuxuu qaaday nabigu xarata bani xaaria shiilihii reer bani xarda ayuu maray markuu u socdo uxud wa qaala nabigu man rajulun yakhruju bina calaa qowmin kasab yaa dal aqoonahoo nimaha gaalada meel dhownaga ridahay iyagoona arkayn inaantaan u dhowaano aan buurta salka nabigu u saaru raba oo dhabarka u dhigto oo xagga dhabarka buurta waxay kaga aado oon lagaga imanin man rajulun ay hal min rajulin wey nin ma jira yakhruju eh, nasaara yarbina annaga cala alqowmi mushrikiinta carabeed min kasabi ay min qurbin meel dhow nagaga soo bixinaya fudho dhow iyo meel jiroo toobiye ah yaa dalaqoona fa kharaja bihi nabigu waxaa la baxay bacdu lansaar dalaqoon ahabaa yidhi ama annaga kukaxaynanakeen xataa salaka ilaa uu la maray fii xaa'iqin libacdi almunaafiqiin beer weyn oo nin munaafiqa uu lahaa oo weliba indhoolo acma ah ayaa wadadii toobiyada ay marto halka inaan maraanamlmla maramalaan halkaannu marayna ka dhex dusaynaa xaggaannu ka soo gelaynaa kadibna uxud baan salka saaraynaa wa kaana munaafiqa beertan wuxuu acma indhoolu ahaa waana indhool waana munaafiq bal uu si dhawaa fa qaama wuxuu gudagalay yaxfu turaaba ciiddii inuu hoobinoo saydhahayo fii wujuuhi lmuslimiin markuu arka muslimiintu qulqulahaya socdo buu ciid bilaabay iga noqda beertayda beertaa soo gelina dagaal bilaabay wayaquulu leh laa uxilu banayn mahay laka adiga maxamedu kuu banayn mahay an tadkhula fii xaayadii beerta inaad soo gasha buui in kunta rasuul allah haddaad rasuul ilah tahay beerta iga soo gelin maslaxa khaasa leetan maslaxa caamaana taalla waaba lagaa baabiin karaa beerta maa dhan marka qadiya muslimiinoo caama ay taagan loo soodo weelkaygaga jabin iyo hirtigaygaga leexa iyo beertaha soo gelin howlaha masca yaqeeyaan haddaan adiga kor lagu qaadin oon beerta lagaa fujisan oo cunin oon fardaha lagu xidhan baaba la borosida لأن المصالح العامة تقدم على المصلحة الخاصة هو شو الإسلام فهم الإمام ابن القيم أبحاثه وكسر ابن وتعليق بنا قضية إن شاء الله تعالى فابتدره القوم صحابي كد بدغي ليقتلوا إن الدلال حدنا والله ما دل ورك سبب برقس إن كان أمك عيد صغيرة هاي حل دقال الصعود أنا دونك دافن حيوان نوع صحابة ما القضان كرا nabiga maalinkii bader wuxuu i bacdu bani haashim oon ogahay in lasoo qasbay baa jire abalbakhtari ninka arkay yuusan dilin an reer bani hashim nabig dagaalkasameysan rabin rag yar mooyeen oo la aafeeyey oo abu sufyaan kamid ah ibnu xaarid kamid ah mooyeen badankood raalli maysan ka nabiga lala dagaalamo saxiifadii waa iyagii soo buriyey oo dagaalkana way diidanay niman lasoo qasbo dhowraa jira dagaal qas lagu galay mugrahiin ahaa markaasuu wuxuu yidhi nabigu maalinkii bader haddaad axad min bani haashim aragtaan khaasatan amalbakhtari haddaad qabataan yaan la dilin fa inahu kharaja mukrahan xudayfa abu xudayfa nin la odhan jiro saxaabi ansaari ahaa wuxuu nabi allow haddaanu aragna ballamka ilaahay wejigiisaanu seef ku tushaaqaynaa waxaanu dilaynaa caruurtayadii iyo ilmaadeertaanu laynaynaa iyo quraysh reer beri hashinu kulli kufaaru quraysh meel baan maranaynaa safmar cumar baa nabi allow aan dilin munaafiq fa inahu qad naafiq iga leexabu nabi maxamed ba xugum ka hadlay uu og yahay saxaabigaa mucaaraday abu xudayfa mawla saalim wey mawla saalim eh, <clears throat> ninka gabadhii eh, suhayli ay qabeen waa binti sahl ibni ninka qabe way qiimaha badnaa marka hadalkii baa way kal ka noqotay quraysh in lays wada raaciyo damcaaso hadal baadira ka soo bootay cumar baa seef la booday nabi allow andila fa inahu qad naafaqa nabi wuxuu faraha ka abu xudayfa limxaad hadalkaas ilaa yowmina hada waan ka cabsadaa buui dembigaana waxaan filahayaa laa tamxu ila shahaada buui fastashhada fi yowm imaama dembigaas intaasu sadaqaan bixiy buui boqol qoorood buu kafaaratan limaqaalatihi boqol qoorood tuu shaqeey markuu xaboobintu addoon ibi jiray in hadalkaa maalinka nabigu uu ku celiy ilahay ka cafiyo ka dhaaf asagoo weliba eh, odhanaya waxaan ka baqayaa inaan la dhaafin weli taagan tahay waxaanan filayaa dembiga weynankiisu waxaan shahaado ahayn alqatlu fii sabiili lah waxaana ma maydhahaya buuri fastashhada maca mawlaahu ee eh, fi lyamaama yamaama rag baa ku tagay akaabiru saxaaba akhyaartoodii halyeeygoodii halkaas ku dhammaaday xuruub riddan laa xuruub mushrikiin aad in loo fahmo hawsha ayada ah culummadi xaggay ku quraadoodii xufaadoodii xuruubulyimaamreebaniiimarka murtadku waa ka dhibadan yahay kaafirka asliga ah. hawsha waa in lagu baraarugo faqaala wuxuu laa taqtuluha dililan fa hada acma alqalbi acma albasar kan waxaa weye kor iyo hoosba allaa madoobeeye naga sii daayale kor iyo hoosba allaa madoobeeye fa inaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluub lati fi suduur fa hada acma alqalbi qalbigu ka indhalaya xaq ma arko oo ilaahay baa dahaadhoo daboolay qalbigiisii acmal basar indhahan qanjirkana waa ka daboolanyahay kuwanna waabaa la tirayba waxba kama arko halkan wax laga arkana waxba kama arko qulubul waa eber wey ninkaan aarkana ahlu siyar wlmaghaazi baa sheega isagoo sugan ma helin laakiin waa qiso aad kutubta ugu timaada wanafada rasuulullah rasuulki ilaahay baa gudbay oo beertii ka dusay weeye xataa nazala ilaa uu degay ashicba min uxudin goshi uxud oo fi cudwati lwaadi waadiga qarkiisa ah waadiga uxudila qow kasta hoostiisa laag baa martee laagta aminka waa baaqi inkastoo baaba'day oo si uun lagu dhacahaya ama loo gelahaya iska baabdo faraq yar baata ka soo hadhay qarkii waadigaas togaasu nabigu tagay wa jacala dahrahu wuxuu ka yeelay ila uxudin buu nabiga ku tirsaday cadowguna waa kusii jeedsaday dhabarkan wuxuu saaray qowga weera uxud soo fuuli karo wanaha naasa ummadda wuxuu ka reebay muslimiinta can ilqitaali xataa yamurahum ilaa aan ila amrabo xabad ah, dagaalka bilaabin falama asbaxa yowma sabti maalinkai sabtiga nabigu ku waabariistay tacabaa ay tahaya wuxuu u diyaargaroobay lilqitaal inuu dagaalamo wahwa fii sabcumia toddoba boqol buuna nabigu ku dhex sugan yahay ilaa waa la waayey saddex boqol waa acabu xaafidku leeyahay isagoo halkaas ku gabagabay ibnu isxaaq fi siira muusa bn cuqba saaxib almaqaazi ahlu sunna waxay sheegeen wax farasa maalinka muslimiinaysan wadanin yowma badrin baaban wadanay faraski muxuu ay sheegee miqdaad ibn alcamr alkindi baanu wadanay maanta farasmama jiraba xaafidku le wadakara saaxibu lhadyi wuxuu sheegay konton faras inaynu wadanay buu sheegay wax jira ma aha buuri naqli kale soo guri wuu naqdiyey markaas wahada huwa almuctamad inaan faras meesha uusan imanin oon fardoolay saxaabada lugley ahay nin farti wata iyo nin lugaynaya unbaa la ahaa wahada wuxuu sheegay buu i ibnuqayimna halatun bayinun waa gaf cad weeye fatxubaarida mujaladka toddobaad afar boqol iyo kow ilaa wixii ka dambeeha laga akhriyo marka qadiyadu waa ma jiro awooddaada marka la fiiriyo aad baana looga saay agga caskariga atafawuq askari laba boqol oo fardoole ay wadaan nimanku awr bay ku dagaalamahayaan sidaa darteed baa ninkii u horreeyay hal min mubaaris waxu baxa la waayay markii la suurtagay nin la odhan jira talxa ibn abi talxat alxajabi oo riti wata riti dheereeyo wato qaalin xoog badan yaa intuu soo baxu yaa i min mubaaris waa la aamusay wuu ku celiyey mar labaad waa la aamusay marka saddexaad intuun dhaqaaqin uusan ku celin baa zubayr bin cawaam u baxay nin kurtii kama soo degay maxaa fahmay waayo ritibu saaraya madaxu kugu dhufan waxaa looga sheexday nin ritis haaran waxaa weeye looma gatuu mar lugtu kugu reebi marna kugu istaago bof kaasi mara ninkaasi horta madaxa kugu jabay marka faras baa roore eh, riti nin saar looma geli karo zubayr oo bahalaabaa marka u baxay fooddaa la isgeliyey ritigii buu la fuulay watigiiba ugu tagay markaasuu la soo degay dhulkaas la yimaadeen wuu gowracay marka nabigu marka wuxuu ina likulli nabiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr maalinkaa hadalkaas maalinkaasuu yidhi ay likulli nabiyin naasir alxawaari waa annaasir axmed baa soo saaray bisanadi saxiix xadiidka asaga likulli nabiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr annaasir wa nabi kasta wuxuu nin u gargaaro u heliyo khaas ah oo markay xaaladdu xumaato soo istaagaa aniga naasirkayga haaka waa zubayr mucaawim nabtina waa ahay yadidii baa dhashay nabigeedidii baa dhashay nin baharna waa oo dagaalama markaasuu nabigu wuxuu hi hadduusan zubayr ubi anaa u bixi lahaaba nabigu low lam tubaarizu yaa zubayr la baarastuhu nabigu wuxuu hadaan adu bixi lahayn anaa diyaar ahaa hawshu hawl saasa weeye maaha in muusaska la galo ma soconayso nabigaa diyaar ahaa haddaad bixi weydaan anaa baxaay marka saas ay tabarba marka lama haynin oo marka faris ma jirin hadduu fardoole meesha joogaan lagu kala bixi laha wastacmala cala arumaati ragga rumaada ah oo nin amiir ahay cabdullahi ibnu jubayr oo reer aws ah nabigu uu amiir ooga dhigay ayuu gooni u saaray wastacmala rumaad rumaadi buu mxuu ah caamil ooga dhigay iyo amiir cabdullahi ibnu jubayr wa kaanuu khamsiin kontonna waa ahaayeen rumaadna xataa lama hayo waa rag konton ragga rumaada ah ciidankii ciidan yar wey wa amarahu nabigu wuxuu faray wa asxaabahu asaga iyo ragga la socda kodmanka ah an yalzamuu markazahum bukhaari baa aad u faahfaashay wuxuu ku yidhi nimankaani haddaad aragtaan annagu ay nadafayd haadu naconaysa soo gurmanina amiirku maogtaa baandul warkiisa in la qaato ku fiican yahay nabigu wuxuu yidhi haddaad aragtaan annagu haadu naconaysa soo dhaqaaqina haddaad aragtaan annagoo nala jabsadoon cararayna hanoo soo gurmanina haddaad aragtaan anagoo nimanka baabino haniimada ururin hanala ururinna ha soo degina adduunku hadduu rogmado meesha ha soo dhaafina nabi allo maxaan samaynaa halkaa fadhiya indhihii ku haya fardaha uu khaalid wato fardaha markay soo dhaqaaqaanba liib roob kaga dhiga xumaad bay ahaayeen ilaa saddex goor bay jabiyeen khaalid markuu erfooda laysle wuxuu rabay intuu ciidanka fardaha la wareego saxaabada wuxuu badnaayn waa waa raajil wey waa lugley bay ahaayeen inuu intuu wareego uu dhabar kaga yimaado ciidankana xagga uu ka yimaado laba dhamanayn waana sida marka damba noqotahay markay haniimada aadeen oy dageen nimanku rumaadda ahaa khaalisudduu sameeye wey markuu nabigu diyaanay zubayr wuxuu ku yidhi ciidanka khaalid u watay cikrima labadaa nin laba shaydaan weeye oo quraysh ay wataane waa qabla islaamihi hawshaa la socdaa ayaan laska farxalanayn wuxuu yidhi aniga zubayra ku aad zubayr buu ku aadiyey ciidanka cikrima uu wadayna wuxuu ku aadeeyey eh, caliy bn abi aalib iyo oo laba kooxda muscabna wuxuu ninka calanka wada oo alxa ibn abi ninka hadda la dili doono ah, oo liwaa iyo qurayshad wadibu ninkaa ku aad ninba ninba ku aadiyey raggu waa in laisku aadiyey hubu cilaad ka horgeyso nin bira ma ah. waa in kala taqaan quraysh waa istaqaanaay ansaar marka nimankan ma taqaan adu garan mayso nabigu meeshu u dalagelaysa ansaar laakiin ilma adeer ayadaa istaqaan <clears throat> wuxuuna amray an yalzamuu inay laazimaan markazahum booskooda meesha markisahum meesha la istaajiyey wa an laa yufaariquu inaysan ka dhaqaaqin walow ra'a tayra haadaba ha arko tatakhaطafu iyadoo dafayso cunaysa alcaskara ciidanka muslimiinta wa kaanuu khalfa aljeish ciidanka sii jeeda muslimiinta dagaalamaya dhabarkay ka jireen xagga dhabarka ayay kaga aadaraayeen bimacnaa hadda markaad markaad hadda tagtaad arkaysaa luuq yaroo ka yimaada gacanta mid ka yimaad markaad uxud kusii jeedo ataa ugu sii jeedinta madiina ka timaada uxud aad qaabisho gacanta mid farax ka dhaco gaaban oo hadda qof iska baaba'ay halkaasay ay fadhiyeen <clears throat> hadda waa baaba'ay loo guran hayay hindi baa ka dhigtay iyo muxuu ahaayey bangladesh iyo bakistaan baa dhamaystay buurtii safiy uxud baa dhamaatay muxuu ahaa safiy mar waa la dhamaystay ilaa ay shamiito mariyeen qolyihii socod eber baa laga dhigay xajkii ugu dambeeyey nimaan wada soconnaybaa islaam dhagax hoosta ku wadato jabsanaysa lugta kaga dhufatay farta isagoo taaganoo ducaysanaya farta kala heshay waxay soo qarsanhayaan markaasay jafanhayaan qab qab wixii la mariyey shamiintada ahaa ama wax yar xuka aan moodo cadba oo anuu garan noocu yahayba makoola wax noocaasi bay fujisanayan oo la kacahayaan dad noocaasa ba jooga buurta waa dhammaatay ibrahim kaba jooga wa kaanuu khalfa aljeish ciidankay ka dambeeyey wa amarahum nabigu wuxuu faray an yandaxuu inay ku roobeeyaan ku rusheeyaan almushrikiina gaalada binabli leeb lialaa yatuu inaysan ka iman cafan lialaa yatuu saan muslimiinta dhabarjamin loogu samayn buu nabiga halkaa fadhiya xadiidku asalkiisu wuxuu ku yimaadaa fi saxiix albukhaari wuu ku yimaadaa sunankuna waa abu daawud baa qayba ka sunta axmedna waa isagu waa soo saaraa xadiid albara buu fi saxiix albukhaari ku yimaadaa wa min xadiidi anas cinda axmed abu daawudna min xadiidi abi hurayra baan filaya abu hurayra markaasoo qisadu ma joogin laakiin wuxuu ku qaatay waa mursalu saxaabi cumar iyo dadun baa uga sheekay fadaahara nabigu qaabka u soo labistay ayaa hadda laga warrami doonaa insha allah fadaahara inoo jooga hada bilahi tawfiiq